halkan wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin wsali allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal maa caaba ma eedaynin rasuulullahi sal alay wasalam rasuul alle tacaaman cunto qadtu weligii ma eedaynin waxba kama sheegin waxyaabay leedahay iyo wax ka dhiman muusan sheegin kaana wuxuuse ahaa idaa goortii ishtahaa uu jeclaado shay-an shay hadduu jeclaado akalahu mid cunu ah hadduu cuntada ka helo oo ishtaheeyo wuu cuni jiray wain karihahu hadduu kahdana tarakahu wuu ka tegi jira oo faruu isaga qaadi jiray muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa soo saaray xadiidku wuxuu tilmaamayaa adab ka mida aadaabta cuntada iyo cabbitaanka oo ah in wixii lagu keeno cunto ama cabbitaan ah aadan dhaleecaynin waxna ka sheegin hadduu kula qumanaadoo ka heshana isticmaaloo cadoo cun haddaad ka heli weydana adoo waxba ka sheegin iska daa laakiin faragelintaas ma ahayn dhaqankii nabiga sal alay wasalam yani waxa weye waxbaa ka dhiman iyo milixdaa ku yar iyo xoogaa maaragtay sidii la rabay ma aha iyo eh, si fiican uma bislaanin iyo warkaasoo dhan ka baxa hadduu ku anfacana cun hadduu ku anfiicayana adoo waxba ka sheegin ayar ka danayso aadaabtaas iyo akhlaaqdaasay tii nabiga yahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa meesha la soo arooriyey qisadii qisatu dabbi baashii ee wadaadadeenu yidhaahdaan maasalugaleyd ahay waal yaroon abeesalugaleeda u yareeg oon iyada ahayn oo laga cuni jiray baa jira waddanka carabta oo inta lasoo soo hagaajiyey nabiga loo keenay sal lla alay slam nabiguna uu isaga tegay oo yidhi tacaafuhu nafsii naftayda yaa dhibsanaysa ma cuni karo fii riwaaya wuxuu yidhi dhulkii aan anigu ku dhashay iyo deegaankanagii lagama cuni jirin ee idinku cuna madiina laga cuni jiray ree madiina cuni jiray laakiin ree makaalma aqoon marka taas waxaa lagaga jawaabayaa ceebayn ma ahayn ma ahayn nebigu sal lla alay slam inuu cuntada ceebay ceebeeyey ama babbiga wax ka sheegay laakiin wuxuu yidhi naftaydaa dhibsanaysa kadibna wuu iska daayay nebigu sal lay slm laakiin dabbidu way uraysaa iyo muxuu ahaaye ma ficlo iyo midna muusan dhihin ma dhaleecaynin mana ceebaynin macnaha wacan jaabirin radi allahu tacala canhu can inabiy sal lay sl nebigu wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi laa ta'kuluu ha cunina bishimaali bidixda waa ku cunina maxaa yeeley fa ina shayaana shayaanku ya'kulu wuu cunaa bishimaali bidixda wax ku cunaa rawahu muslim baa wariyey fa ina shayaana yakulu bishimaali culimada badabkooda iyo jumhuurtoodu waxay qabaan inuu calaa xaqiiqati yahay oo shaytaanku inuu wax cuno waxna cabo qaarna waxay leeyihiin cunid iyo cabid xaqiiqiya ma lehe majaaz baa laga wadaa warkaasi war saxsan maaha sida sawaabka ah shayaadiintu waxna waa cuntaa waxna waa cabtaa xaqiiqatan laakiin bedelka bidigsa la isticmaalo ayagu bidixda isticmaala marka shaytaankana in la khilaafo oo shaytaanka kuwa raacsan ee gaaladaa la khilaafay waa maqsad asaasi ah oo maqaasida shareecada ka mid in la khilaafo jidkiisa laa tattabicuu khutuwaati shaytaan shaytaanka iyo tilaabooyinkiisa raacraacina ayib xadiid ibni cumar oo jira isagana jiro axmed iyo muslim ay soo saareen oo nebigu sal ly aslam laa yaakul axadukum bishimaalihi walaa yashrab bishimaalihi midkiin yuusan bidixda wax ku cunin bidixdana yuusan ku cabin maxaa yeelay fa ina shaytaana yaakulu bishimaalihi wa yashrabu bishimaalihi shaytaanka bidixda ku caba oo bidixda wax ku cuna ayib marka sunnadu waa saa nahyiga waxaa laga faa'iidaysanayaa laa ta'kuluu bishimaal nahyiga waxaa laga faa'iidaysan taxriim baa laga faa'iidaysanaya waana aslu nahyi sida uu faa'iideeyo kama huwa muqarar fii cilmi usuul lfiqh marka nahyigaas asalka ah wax saarifa looma hayo wax ka sarfiya taxriimka oo karaaho u sarfiya lama hayo sidaa daraaddeed yabqa calaa aslihi oo ah in bidixa wax lagu cuno wax lagu cabaayo waa xaaraam ciladaas sii xoojinayso fa ina ashaytaana yaakulu bishimaal wa bishimaal ciladuna waxay sii xoojinaysaa taxriim inay arrintaasi xaaraamto waxaa kaloo laga faa'iidaysan arrintaa waa ku tusaya xadiidka fii saxiixi muslim ku yaalla ana rajulan akala cinda rasuli lah sal lay slm bishimaalihi nin baa nebiga agtiisa wax ku cunay bidixdana ku cunay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam kul biyamiinika war midigta ku cun markaasaa wuxuu ihi laa astaiicu ma kari karo markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam lastatacta allow yaadan karin iska yeelyeelahay allow aadan karin buu ku yidhi maa manacahu ila alkibru inuu amarka nabiga qaato oo midigta ku cabo daayo waxa uu diiday kibriya isla weynanunbu ah macageednimunba markaasuu nabigu habaaray sal ly slam lastaact mastaact ama lastadacta famaa rafacaha ilaa fiihi buu saxaabigu leeyahy markuu nabigu sidaa kelimada u tuurayba gacantii way ungegtay korba waa usoo qaadi waaya afka waa soo gaarsiin waay marka waxaad ka garan haddii ay iska tahay shay iska aadaabaho aan laasim ahayn ninka laguma habaareen gacantiisana looma qallafiyeen looma engejiyeen laakiin waxa uu meesha sameeyey wuxuu sameeyey shay xaaraamu ku dhacay markii laga reebana waa ka reebtoomi waay xadiiskaasi wuxuu soo hojinayaa asagana ra'yiga dhahaya in bidixda wax lagu cunaayo waa xaaraam taxriimkaana waxaa ku tegay bacd almuxaqiqiin sida alimaamu shawkani iyo keyrkiiba waxay qabaan inuu xaaraam yahay wala daahirka xadiis sida kamo ah. daahirka xadiisku sida faa'iideynayso marka hadduu ruuxu ishalbaansan yahay ama ruux ku cunahaya ama ku cabaya la arkana waa in la xusuusiyo oo ruuxii arkayo markaa ishiisu hayso inuu yidhahdo war midigta ku cab asaguna waa inuusan isdhareejinin oo labada gacmood ilaahaba ilaahay baa isiiyey iyo waa isku mid iyo eh, maxaa tan la ii siiyey iyo tan lafteedu waa waxaasoo dhan qiyaasaadkaasoo dhan ka baxa قال أمرك النبي صلى الله عليه وسلم يهديه وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي اللهم الروح هدو معذوري روح هدو معذوري هو مدكتي أي معذورتي أما قوانته أما مركز عمري هستوى مثل استعمالي كريم مركز وحويان قطعا بلحظ استعمالي يا مركز طيب مرة ربنا واحد على وأنا سليه برارجين بمضانته مركز عنتين كلا عنها عدتان الروح أقرب يعني midigtii raashinkii baa lagu cunaya inta badan waxaa la sameeyaa bidixdana cabitaankaa lagu sameeya dad kastaa qaarkood waxoogaa tarakhus bay sameyn gacantii ay qoyan oo hadday ku qoyan tahay weelka inaad midigtana ku cabto raashinkana midigta ku cunto ma wax diidayaa tahy weelka maadaa dhaqdood sool dhaqmi maayo rukso ma ah rukso ma ah marka inaad midigta ku cabdaayo waxaa kuu diidi kara waa inay midigtu shaqadii qaban weydo bas hadday shaqadii qaban weydo bidixda qaban ama hadday qaban karto bidix uga wareegi karta saas wa can abi qataadata radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal ly slam qaala wuxuu yidhi idaa goortii shariba uu cabo axadakum midkiin markuu cabahayaa laga wadaa hadduu cabitaanka dhammaysatee warba male idaa goortii shariba uu cabi rabo axadakum midkiin markuu cabi rabo falaa yatanafas yuusan neefneefsanin fi linaai weelka yuusan ku neefneefsanin markuu cabahayo muttafaqun caleyh bukhari muslim waa soo saaray saas ugu horaya fala yatanafas fi limaa ثلاثة مئة يقول يعني إذا شرب أحدكم فلا يتنفس يوصل نفسا في الإناء ثلاثا صدح كور صاص مين يقول كل قصص يقول ما يقول طيب تقارب قريب طيب ثلاثة كان في يقول عليه ولأبي داود أبي داود وحاوص بلادي كذلك من واجه الترمذي ويصوصار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو حديث كامل منه وزاد وحو الزيادة وينفخ ولا ينفخ يوصل لأفوف فيه ويلك نحدي سيوك سوصل أفوف وصححه وحنا صحيحي تنضم باللفظ جنب أبو داود يصوصارين صححه وحنا صحيح البخاري وبخاري وصحيحي وكذلك الترمذي وصحيحي طيب xadiisku wuxuu inoo faa'iideeyey adab ka mid a aadaabta cabbitaanka oo ka mid ah weelka markaad biyaha ku cabbayso ama caanaha ku cabbayso ama shaah waxay doonaba ha noqotee waxaa la doonayaa cabbitaankii adoo cabbaya haddaad u baahato inaad neefsato waa inaad weelka afka ka fogayso laakiin adigoo weelkii afka ku haya ha ku neefsanin taladidaya taas waa iska fogee neefso weelkii afka ku celi markii haddana neeftu kusoo qabato afka ka fogee sidaasaa xadiidka laga wada lafdiga dambena wuxuu ku daray weelka ha afuufi ama waxaad u afuufaysaaba qashin baa kaa galayo markaasaad ka afuufaysaa si aad uga saarto kulli dalik way soo gelaysaa ah, marka labadaba waa nahyo in lagu neefsado weelka gudihiisano ma la ogola in la afuufana lama ogola axmed iyo tirmidi waxay soo saareen can abi saciid waxay ka wariyeen wuxuu yidhi anna nabiga sal lay slm naha can ilnafki fi sharaabi nebigu wuxuu reebay in cabitaanka dhexdiisa la afuufo markaasaa nin baa wuxuu yidhi alqadaaka araaha fi linaai ya rasuul allah rasuulka ilaahayo weelkii haddaan qashin ku dhex arko yaa la afuufin baa tidhi laakiin wixii qashin baaba dhex yaallaba oo inaan ka saaro u baahna maxaan sameeyaa nebigu wuxu yiri sal lay slam ariqha baadi xoogaa balqi macna qashinka saaran inta uu saaran yahay bedelkaad afuufi lahayd qashinka iyo meeshuu saaran yahay isla daadiyo wax yar ka balqi saasuu ku yidhi markaasaa wuxuu idhi innii laa urwaa min nafsin waaxid rasuulka ilaahayo anigu biyaha iyo cabitaanka kagama dhergo hal neefsi yacni hal mar intaan afka saaro anoo neefsanin hal mar ma dhergi karo haddaan cabitaan cabbahayo waxaan u baahnaa inaan ku neefneefsado markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam faabini lqadaxa idan canfiika haddaadan hal neefsi ku dhargaynin weelka marka ka fogee afkaaga waa goormo waa markaad neefsanayso haddaad hal neefsi ku dhargto adoon neefsanin aada cabbitaankaaga dhammaysan kartana ahlan wasahlan haddaad u baahato inaad neefsato soo maaha markaad neefsanaysa weelka ka fogee afkaaga neefso haddana kusoo celiyo cab saasuu nabigu sal ly slm tirmidi baa ayaa tasxiixiyey waana xadiid xasana wa ayb xadiidka aan umalaynaya hadda kan uu muxuu ahaayey kutubta qaarkeed ku qoran uu yahay waa xadiid kaloo anas laga warinayo oo marfuuca abu qataada laga warinayo oo uu leeyahay kaana yatanafasu fi linaai alaaan taanu yaan umalaynaya yani weelkuu ku neefsan jiray saddex goor nabigu sal lay slam waana mutafaq saas maana kaana yatanafasu fi linaai alaaan xadiidkaa daahirkiisay culamada qaarkood ka qaateen inuu nabiga laftiisu uu samayn jiray oo weelka isagoo afka ku hayo ku neefneefsan jiray sidaas ma aha xadiidka macnaha laga wada kaana yatanafasu fi linaai alaaa waxaa laga wadaa cabitaanka uu cabayo saddex goor buu neefsan jiray laakiin markuu neefsanayaba weelka afka uu ka fogeyn jiray saasaa macnaha laga wadaa ayib saas daraadeed lafdi kala wuxuu leeyahy kaana yatanafasu fi sharaabi alaaan cabitaanka saddex goor buu neefsan jiray oo yaquulu wuxuu dhihi jiray inahu arwaa wa abra wa amra axmed iyo muslim baa wariyey yani waxa weye inahu arwaa inaad intaad cabto weelka iska fogayso neefsato haddana cabto haddana cabto oo aadan hal neefsi ku wada cabbin ood neef neefsato neefsi kastana aada weelka ka fogayso taasaa arwaa xagga inaad dheregto ood biyaha ka dheregto taasaa u dhowaansho badan haddaad hal mar isku wada qulaamisood isku wada shubto waxaa ka fiican tartiib tartiib ah. oolku markaaba inuusan jabin bay u badanta tartiib tartiib marka wa abra waxaa kaleeto ay u fiican tahay xagga caafimaadka oo in biyaha aada ku saxato iyo in caafimaad ahaan dhib ku soo gaadhaba waxay ku imaan kartaa hal mar inaad biyihii isku shubto haddaad haddaadse u neefneefsato tartiibsato caafimaad ahaanna waa ku fiicanta inaadan ku saxaninna waa laga yaaba abra saasaa laga wada ta labaad waa amra amrana waxa weeye iyadaa u sahlan inay biyuhu ay hunguriga maraan saas maana haddii aad neefsamaydo neeftiiyo wixba isku caburiso biyihii iyo neeftiiyo rabto inay soo baxdaa iska hortagay meesha isku cidhid yahay sooma waad kadeedi marka sidaas daraaddeed inaad neefneefsato sidaasaa muxuu ahaayey muxuu ahaay nabigu sal lla alay waslam uu tilmaamaya ayib labada mas'alada culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa loo diidan yahay afuufista markaad biyaha ama cabitaanka ama weelka afuufayso wax aadan ku talagelin baa dhici karaysa inuu afkaaga ka soo baxo weelkii ku dhaco waxaa kaloo dhici karaysa haddii dad ku cabi lahayn waxoogaa inay ka yeebsadaan waxoogaa yalaaludii wax gashoo la dhibsado way dhici karta wa kadalika haddii aad ku neefsatana waa lami cilladaasay muujinayaan culimada qaarkood ayb baablqasmi qaybintii buu baab yahay alqasmi qaybin waxaa laga wadaa dumarka laysla qabo in loo cadaalad loo sameeyo loo qaybiyo wixii xuquuqihee ninka ku xidhan sida habeen habeenberiga diilka iyo masruufka marashada mabiid muxuu ahaaye guriga iyo meesha la degayo in cadaalad loo sameeyo baabkaasaa laga hadlaya wuxuu ku saabsan yahay raggii qabay hal dumara ka badan ilan qur-aanka laftiisaa ku xidhayo xataa guursiga aada naag labaad ama mid saddexaad guursanayso qur-aanku shardi buu ku xidhay shardigu ku xidhay waxa weeye waa inaadan ka baqaynin cadaalad darro haddaad cadaalad darro ka baqayso inaad hal mid ku gaabsato wain khiftum laa tacdiluu fawaaxida inaad cadaalad samayn weydaan haddaad ka baqaysaan fawaaxida hal mid ku gaabsado haddaad isleedahay cadaalad baad samayn kartaa markaasaa laguu ogol yahay matna wa hulaasa wa rubac saasuu qur-aanku tilmaamay haddii marka dumarkii laysla qabo xuquuqdii sidii loogu qaybin lahaa loogu simi lahaa bay axaadiistani ka hadlaysa وعن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنهما قالت waxay tiri kaana wuxuu ahaa rasuul Allah sallallahu alayhi wasallam yaqsimu mid qaybiya linisaa'ihi dumarkiisa mid u qaybiyo ah oo cadaalad sameey mid miduu qaybiyuu ahaa xuquuqda fayacdilu markaasuu cadaalad samayn jiray ah, wuu simi jiray cadaalad buu u samayn jiray wayaquulu wuxuuna dhihi jiray markuu cadaaladdaas sameeyo allaahuma allahayow haadaana kani kan aan sameeyey wey haadaa kan aan sameeyey qasmii waa qaybintaydii fiimaa maa amliku waxaan hanan karo fiimaa amliku waxaan milkiyo oon kari karo qaybintaan qaybiyo wey tani tani waa inta karaankayga ah falaa talumnii allow ha iguma dagaalin fii maa shay dhexdiisa tamliku adigu aad milkido walaa amliku aniguna aana milkiin alla waxaad adigu gacanta ku hayso anigu aan milkigaygada ku jirin iyo awoodayda allow ha igu dagaalino ha igu ciqaabin wixii aan milkin karayo intii awoodahayda wataasoo cadaalad baan ka sameeye rawaa wariye alarbacatu afartii baa wariyey wasaxaxu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana walxaakimu walaakin rajaxahu wuxuu se rajaxay atirmidiyu tirmidi wuxuu rajaxay irsaalahu xadiidku inuu mursal yahay xadiidka rijaashiisu waa iqaat laakiin ciladiisu waa irsaal xadiidku waa mursalo caaisho sheegitaankeeda ayaa saxahay ayib ninka xadiidka la irsaaliyey waa abu qilaaba ayib oo taabici ah xadiidku marka inuu mursal yahay yaa raajixa oo waxaa rajaxay sida tirmidiba u rajaxay abu zurcat alraazi nasaa-i daara qutni bukhaarina wuu ishaaray sidoo kale ibnu cabdilhaadi ibnu abi xaatim sheekh albaani waxay rajaxayaan xadiidkani inuu mursal yahay oo uusan musnad ahayn wabittaali waa daciif mar hadduu xadiidku mursal yahay cinda jamaahiiri lmuxadisiin mursalku waa min anwaaci daciif marka waa daciif waay ayb sababtay u rajaxayaanna waxa weeye xamaad ibnu salma ayaa xadiidka musnad ka dhigay waxaana khilaafay xamaad ibnu zayd iyo ismaaciil ibnu culaya labadoodu mid kastana waa ka xoog badan yahay isaga sidaas daraaddeed mursalka ka xoog badan musnadka saasuna xadiidku daciif wey xadiidku marka waa laba qaybood qaybta hore kaana rasuulu lahi sal lay slam yaqsimu linnisaai fayacdilu qaybtaasi shaahid bay leedahay inoo soo socdo xadiidu caaisha oo ay leedahay kaana rasulla sal lay slm laa yufadilu bacdana calaa bacdin fi lqasli nebigu qaarkanna qaarka kale muusan dheeraad ka siin jirin qeybta wuu noo siin jiray intaasi marka shaahid beelaya xadiidka noo soo socdaa markhaati oo inta hore waa sax inta daciifka ah cilladeeduna ay irsaalka tahay waa inta ducadaa waa oo ah allaahumma haada qasmii fima amliku iyo inta ka dambaysa xadiidka aan shaahid loo hayninoo daciif hadii qaybta hore ayay suganta maxaa laga wadaa hada qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amlik wuxuu al-imam at-tirmidhi alayhi rahmatullah ahli waxay ku fasireen waxa uu mulkin karin ninku waa mahabbada iyo jacaylka ma sini karo sidaas ay ku fasireen buu laano mahabbadu waxay ka timaadaa qalbiga soo ma qalbiga jacaylkiisa iyo nacaylkiisa iyo ku tasarufkiisana ilaahay baa iska leh soma ina allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi alqalbu bayna isbacayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa ilaahay baa siduu doono u rogrogo wax jeclaysiiyo waxna necmaysiiye addoonku iskama keeni karo qalbigiisana ma qasbi karo haddii la yidhaahdo dumarkaaga kulli isku si u jeclow takliif ma la idaq wa waa wax uu kari karin oo lagu kalifay wa soo marka allah taama kari karo ee ha igu qabsanin hana igu eedin laakiin intaan kari kari waan ka dadaalay maxay tahay intaan kari karin waa inaan biilka u simo marashada u simo deegaanka u simo habeen u tegidda iyo habeen la joogidda u simo wahaakada saasa marka xadiisku macnihiisa waxaan la kari karin wax la kari karayo saasay ku kala fisreen طيب waxay culimada qaarkood ku daraan sidoo kaleeto waxa uusan ninku kari karaynin waxaa ka mid a inuu u simo galmada laba arrimood baa kala jira habeenkeeda inaad gurigeeda joogto intaa waad kari kartaa sooma laakiin habeenkaad la joogto habeen kasta taad la joogto inaad u galmooto ood galmada cadaalad ugu samayso lama awoodi karay leeyihi ah. waxay ku xidhan tahay xaaladaad jira keeni karaya sidaas daraaddeedba waxay soo gelinayaan walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum dumarka inaad si wax walba ka sintaan ma kari kartaan haddaad si kasta u dadaashaan ee falaa tamiiluu kula almayl fatadaruuha kalmucallaq waxaa laydiin diidan yahayo leexasho dhammaystiran intaad ka leexataan inaad ka dhigtaan haweeney midna ku magacaabay yahay min la-aan ah sidaasoo kale haga dhigno mucallaqada waa taas mucallaqada waa haweenay midna ku magacaabeen waa la qabaa oo meher waa hayaa laakiin xuquuqdii haweeney ay lahayd ma laha mucallaqada marka samada iyo dhul cirka dhexdiisa naag laga laalaadiyo kale ka dhiganta saas maan wax la-aan la dhigo dhulkana ma joogto samana ma jirto taasaa la diiday laakiin waxaydan keri karaynin qur-aanku waa sheegay culimada mucdamkooda waxay ku fasirayaan waxaan la keri karaynin almaxaba waljimac taa looma simi karay saas way macana leanna asbaab kalaa keenta asbaab waxaa jirta mar dumarka ku xidhan mar ninka ku xidhan mar qalbiga ku xidhan asbaab baa jirta keenta taasina dumarka kuma sinna ninka haddii la marka u sin iyadana waxay leeyihin waa waxaan la kari karin halkaasay marinaya ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال man kaanat ruuxii ay ahaatee lahu isaga imra'ataani laba dumara ruuxay u ahaatay oo laba xaas qaba ka badana waa la mide oo fa maala iisha ilaa ixdaahumaa labadooda mid ka mida u iisha oo dhankeeda u bata jaa'a wuu imaanay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadu imaanay wa shiquhu walxaal shiquhu dhinaciisu isagoo maa'ilun uu leexsan yahay labadiisa dhinac mid ka mida isagoo uu leexsan yahay oo qallooco ayuu imaanay maalinta qiyaamada waa fadeexo la fadeexaynayo waxa wariye axmedu axmed baa wariyey walarbacatu afartiina way wariyeen wa sanaduhu xadiidka sanadkiisuna saxiixu wayaan buu yidhi ibni xajar kadalika fi talkhiis ayuu wuxuu ku leeyahay xaafidku isnaaduhu calaa sharti shaykhayn saxiix keliya meehe weliba calaa sharti shaykhayn ayuu saxiix ku yahay xaakim ibn daqiiq alciid baa sidaa yidhi buu leeyahay xadiidka waxaa kaloo saxiixiyey alimaamu adahabi cabdilxaq alishbiili sheekh albani iyo keyrkood xadiidkani waa xadiid sugan waay ayb xadiidkani waa xadiis sugan ayib muxuu faa'iideynayaa wuxuu faa'iideynayaa in ay xaaraam tahay in uu ninku laba xaasiye ka badan hadduu leeyahay inuu mid u xisho u eexdo oo cadaaladda ka tago oo mid dhankeeda u bato ayib taasi inay xaaraam tahay buu xadiidku sheegi waana sida ay akharu ala'ima waalumma ay ku tageen jamaahiir ulumma salafan wa khalafan waxay qabaan in ninku uu u iisho dumarkiisa mid ka mid oo u bato dhankeeda inay xaaraam qaciya tahay wabittaali uu cuquubo ku mudan karayo xadiidkuna sidaas ayuu tilmaamaya alfaada xadiidka qaar ka mid ah waxa weye washiquhu maa'iluhu hadda inay yidhi lafdi kale wuxuu leeyahy washiquhu saaqitun yajuruhu labadiisa dhinac mid ka mid ah, labadiisa dhinac mid ka mida ah oo dhulka yaalla dhulka ku dhacsa oo uu jiidahayo ayaa maalinta qiyaamada la keenaya saasman yani labadii dheebaa midna dhulka yaallaa midna taaganya kii dhulka yaallayaa marka la jiidhaya oo dhankii kale taagnaabaa jiidaya sidaasaa maalinta qiyaamada lagu soo xashrinaya oo lagu keenaya man yani jazaan min jinsi camal ilawiu sameey baa sida ahay soo dhinaca umuusan badanin dhanku u batay buu de u dhacay dhankii kalaa jiidaya marka sidaasaa lagu abaalmarin aljaza min jinsi camal ayb xadiidka marka wuxuu faaiideynayaa waase wixii la kari karo wa ilaa waxaan la kari karayn aayadda qur-aankaaba sheegtay inaan ilahay nagu kalfay waxaa la kari karana waxa weeyaan waa madiidka habeenbariga iyo cuntada iyo marashada iyo deegaanka waxyaalahaasi waxyaala la awoodi karo way macna ayib ama waxyaalaha la awoodi karayn sida maxabadii saan soo sheegnay maya ka mid ma aha marka haweenta markii la leeyahay mabiidka habeenkan iyadaa iska iskale habeenkan iyadaa iskale marka la leeyahay macnaheedu ma aha habeenkaa iyo maalinkaa dumarkii kale gurigooda uma dhowaan karo saas lagama yacni dad baa laga yaaba inay fahmaan cadaaladdu inay tahay habeenkaas tani ay leedahay gurigeeda mooyaane gurihii kale ma soo salaami karto umana tegi karto muxuu ahay mana soo mari karta macnuu saas maaha mayiidka habeen seexadkaa mooye maalintii iyo weliba habeenka qayb ka mid iyo inaad guryihii kale soo marto ood soo salaanto ood ilmaha magaca usoo salaaxdo laakiin haweenta waa taabanin ah, lama diidana taas xadiisu caaisha inoo soo socdo oo macnaha tilmaami karay bal waxaabaad suuroobi karaysaa haweenku haddaynan markaa xasaasiya masayriya ka dhaxaynin habeenkaa midda uu gurigeeda joogay isugu imaan karaan oo fiidkii lagu fiidsan karaa lagu sheekaysan karaa kadibna tii guriga lahaydi isagii baa loo kala tegi kuwa kalena hoyanaya nabiga doorkiisaa samayn jiray salawatu rabbi wasalam aleh xadiidu anas fii saxiixi muslim baa macnaha tilmaamaya wuxuu yidhi nabigu sal alay slam sagaal dumaruu qabay wa kaana idaa qasama baynahunna laa yantahi ila almar'ati aluulaa ilaa tiscin ah, yani markuu dhexdooda u qaybinayana middii u horaysay muusan kusoo noqon jirin ilaa sagaalka markuu sideedda kale soo mar habeenka sagaalada iyada soo mari jir wuxuu yidhi fa kunna yajtamicna kulla leylatin fii beyti alatii ya'tiiha habeen kasta midda uu gurigeeda joogo gurigeeday inta kale isugu imaan jireen markaasay guriga la joogayaan fiidkii kadibna way kala dheelmanayaan marka muxuu ahaayey wuu samayn karayaa laakiin waa ragga qaarkood dhammaantood maha waalida u suuroobi karta wey ragga qaarkood waxa wey tabartaa waawayaay ayib marka wax maanica ah ma jiro waxaa kaloon maanicaan ahayn sidaan u tegi doonno xadiidu caaisha aan ugu tegi doonno ayadana inuu soo wada maro oo mid mid u maro oo weliba u dhawaado oo waxaan galma ahayn guryaha kale wuu soo mari karaa maalintii taana uu tegi doonaa insha allahu tacala taasi ma diidaysa cadaaladda ma diidaysa maana wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi min asunnati sunnada waxaa ka mid ah idaa goortii tazawaja dariiqadii nebigu ka wadaa min asunnati dariiqadii nebiga waxaa ka mid ah idaa goortii tasawaja uu guursado alrajulu ninku albikra gabadha yar cala asayibi haweenay garooba korkeeda hadduu ku guursado sayibku waa haweenayu horey usii qabayba bikru guursaday wuxuu ka dul keenay cala sayibi mid garoobahoo horey uu usii qabay buu ka dul keenay miduu keenayna waa gabadh marka muxuu ahaayey wuu samayn karayaa laakiin waa ragga qaarkood dhammaantood maha waaliday u suuroobi karta wey ragga qaarkood waxa wey iyagu tabartaa waaba waayeen ayib marka wax maanica ma jiro waxaa kaloon maanicaan ahayn sidaan u tegi doonno xadiidu caaisha aan ugu tegi doonno ayadana inuu soo wada maro oo mid mid u soo maro oo weliba u dhowaado oo waxaan galma ahayn guryaha kale wuu soo mari karaa maalintii taana u tegi doonaa insha allahu tacala taasi ma diidaysa cadaaladda ma diidaysa macana wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi min asunati sunnada waxaa ka mid ah idaa goortii tasawaja dariiqadii nebigu ka wadaa min asunnati dariiqadii nebiga waxaa ka mid a idaa goortii tasawaja uu guursado alrajulu ninku albikra gabadha yar cala ahayibi haweenay garooba korkeeda hadduu ku guursado sayibku waa haweenayu horey usii qabay w bikruu guursaday wuxuu ka dul keenay cala asayibi mid garoobahoo horey uu usii qabay buu ka dul keenay miduu keenayna waa gabadh aqaama wuu nagaanayaa cindahaa taa gabadha agteeda sabcan toddoba habeen iyo toddoba beri buu la joogaya uma kadibna qasama wuu qaybinaya qaybtiibuu bilaabaya dumarkeedaasay marka qaybteeda ka qaadanayso ayib waidaa goortii tasawaja uu guursado athayiba haweenay oo rag soo martay hadduu guursado oo markaasi isagoo reerle uu soo guursado way aqaama wuu nagaanayaa cindahaa agteeda alaaan saddex beri iyo saddexooda habeen buu agteeda ku nagaanayaa uma kadibna qasaman qaybtiibuu bilaabaya qasama wuu qaybinaya macana muttafaqun caleyh bukhari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna lilbukhaari buu usugnaaday aakhirka xadiidka waxaa ku yimi abuu qilaaba oo anas ka warinaya wuxuu yidhi low shi'tu la qultu ina anasan rafacahu ilaa rasuli lah sal ly slm haddaan doono waxaan dhihi lahaa anas xadiidka nebigu uu kor yeelay ilan meesha muxuu ina yidhi min asunnati soo minae min asunnadaas wuxuu leeyahay waan hubaa inuu xadiis kale nebiga ka sugan yahayo haddaan doonana anas nebigu gaadhsiiyey baan dhihi lahaa haddaan doonana min asunnati baan dhihi jamhuurta muxadisiintu waxay qabaanayo culimmadu hadduu saxaabigu yidhaahdo min asunnati sunnadaasi waa sunnadii nebiga isticmaalkooduna saas ah waana axaadiista loo yaqaano marfuucun xukman saas maana marfuucun xukman jamaahiirtu saasay qabaan laanna isticmaalkii saxaabada iyo taabiciinkii salafku ma ahayn min asunnati hadday dhahaan fi lghaalib waxay ula jeedi jireen sunnadii nebiga sal alay slm sidaasa markaas ayb xadiidkan marka waa xadiis marfuuca oo nebiga ka sugan sal ly waslam xadiidku wuxuu faa'iideynaya oo daliil u yahay ninku hadduu gabadh soo guursado horeyna dumar uu u qabay gabadhaasi toddoba habeen iyo toddobadaadu maalmood bay xaq u leedaho lala joogaya marka ay dhammaato kadib baa qaybtii iyo simidii la bilaabayaa amaas inta toddobadaasi iyadaa khaas u leh oo lagu soo dhowaynaya oo lagu qalabixinahaya oo waxoogaa wehel looga dhigahaya oo isbarasho looga dhigaya taas iyaday khaas u tahay kadibna qaybteeday dhinac ka gelaysa hadday garoob tahayna waa saddex beri oo dee waxaa looga yareeyey xaajada ay gabadha yartii u baahan tahay ninka iyo ragga iyo barashadooda baa ka badan garoobtu intay u baahanta saas daraaddeed baa laga yiri saddex baa iyada laga dhigay tabaayunka oo sidaa in loo kala qaado oo midna toddoba la siiyo midna saddex la siiyo intaan qaybka la bilaabin ayaa waxaa ku tegay jumhuurulculamaa waxaa khilaafay kuufiyiinta oo waxay yidhaahdeen bikrada iyo tayibku waa isku mid wax farqiga uma dhexeeyo warkaasi waa waray ضعيف وتبردر واي حديث كان خلاف صوت طيب وحاك له يلاهدين وجمهورته كقلافه wax muddo khaas oo leeyihiin ma jirtee waxay yiraahdeen waqtigii gooni loo siiyana kuwa kale waa in loo gudo loo qalleeyo warkaasina waa war daciif ah isagu muddada la siiyay waa muddo khaas oo ah qaybna aan galaynin markay soo dhamaato kadib baa qaybtu bilaabanaysa thumma qasama dibay kaymanaysa waxaa laga muransan yahay dood badani ka taagan tahay xaqaa saddexda beri ah garoobka hadday gabadh tahayna toddobada beri ah ma markii isagoo reer leh uu dib ka guursadaa mise xataa hadday cusubtao reerkiisii ugu horreeyey ay tahay ama isagoon reerba lahayn uu guursado xaqaa ma yeelanaysa mise ma yeelanaysa hadaad haweenay guursato reer kale maba qabtid ayadaa xaas ku ah waad guursatay ma qasabaa hadday garoob tahay inaad saddex beri la joogto oo meel looma dhaqaan kartid miya hadday gabar tahayna inaad toddoba dul deganaato ma qasabaa reer kale lama jiro mise xukunku waa markii reer kale uu jiro masaladaasay aada ugu murbana culimada ibnu cabdilbar wuxuu ka soo guurinayaa culimmada badankood inay yidhaahdeen waa xaq ay haweenaydu leedahay muddadaasi sababteeduna ay tahay gurigeynta iyo arooskaa keenaya ama haweenay ha ka horreyso oo ha laga daba keeno ama iyaduba keli meesha ha ku ahaato waxaana doortay alimaamu nawowi caleyh raxmatullah imaamu shaafici itlaaqiisuna sidaasuu xoojinaya ama xaas halhaada ama yuusan lahaanine bikradana waa inuu toddoba la joogo sayibkana waa inuu saddex beri la joogo sidaasay culimmada badankood ku tageen buu lehay ayib waxayna daliishanayaan xadiidka duruqdiisa qaar ka mid iyo alfaaddiisa ku timido ida tazawaja albikra aqaama cindaha sabcun wafii riwaaya lilbikri sabcun walisayibi alaaun oo itlaaq ah oo aan sheegin haddii mid kale ay ka horraysay oo laga daba keenay aan ku darin ilaaqay ilaaqaasay daliishadeen laakiin sida xaafid ibnu xajar cali raxmatullahi uu ku leeyahay fatxulbaariga saxdana waxa weeye xadiis hadduu yimaado lafdi mulaqa hadduu yimaado lafdi qaydahayo oo wax ku xidhayana uu yimaado asalka qaacidada usuuliyadu waxay weeyaan ama asalku waxa weeye xamlu lmutlaq cala almuqayad lafdiga mutlaqa ah in lagu xambaaro midka qeydka iyo keenay siyaadada keenay ee ku xidhay wax ku xidhay haddii ay marka alfaadda qaarkood ka dhigeen mid caam ahoo mutlaqa ka dhigeen lafdi lafdigan inoo yaalle ee ka dhigay markii mid kale oo sii jirtay laga daba keeno ku xidhay qeydkaasi in kuwa kale mutlaqa lagu xidho saasa asala sidaasayna culimmada qaarkood dooranayaan waana sida waafaqsan qawaacidda istinbaadka ee cilmiga usuululfiqiga oo macnaheedu ay tahay waxay u laasimaysaa muddadani markii mid kaleo sii jirtay laga daba keeno lagu dulguursado ama haddii mid kaloo ka horrayso markaasi meesha joogta ayna jirin ninku inuu saddex la joogo iyo inuu laba la joogo iyo inuu toddoba la joogo iyo inuu hal habeen intuu la joogo ka banaysto intaba muxuu ahaay wax laazim ku ah wey wax laasim ku ah ma jiro leanna wax wey xadiistani waxay ka hadlaysaa haweentii haween laga daba keenay oo laga daba guursaday meeshana la joogto taasaa laga hadlaya ama haweentii iyadu aan muxuu ahaay laga lala guursanin oo ninkaba keli ku ah xadiistani kama hadlayso wax ku laaziminayana ma jiro sidaasaadna moodaa inay xoog badan tahayo daliil ahaan ay xoog badan tahay macnaha waxaana laga qaadanayaa asayib oo muxuu ahaay ida tazawaja arajulu albikra cala asayib mid ka horraysa marka laga daba keena way ilaaqa waxaa qaydaya lafdigan iyo riwaayadana qaydaysa markaasuu xukunku imaanaya ama marka kale ninku waa xor khiyaarkiisuu leeyahay wax qaydayana ma jiro ra'yigaasaad moodaa inuu xoog badanya ayib culimada qaar ka mid a waxay waxay yidhaahdeen waa qolada qabta ama haweenay kale ha laga daba keeno ama keligeedba ha ku ahaatee oo tii u horraysay ha ahaatee in uu la joogo muddadaa hadday gabar tahay iyo hadday garoob tahay muddadaa inuu la joogo waa waajib culimada tiri qaar ka mid a waxay haddana dhaheen jumcada maxaan jira jamaacaadka salaadana wuu uga tegi karaa bay dheheen oo haddaad aroos tahay muddadii horena aad ku jirto masaajid iyo jamaacaha imaanayna ayar islaantaada iska gurigaaga ka siiyo ah. waxay leeyihiin inuu islaamta saddex beri la joogo tanna toddoba beri la joogo waa waajib masaajidka jamaacada in lagu soo tukadana markay u badan tahay waa waajib laba waajib baa marka is helay kee la hormarin bay dheheen xaqa aadam aadamigaa la hormarin oo xaqullaahi laga hormarin bay dheheen meeshan islaam baa xaqan iskale iyada keeda ha la hormariyo wariyo waxba jamaacana kuguma waajibaysa gurigaaga ku tuko islaantaadana ag joog ha la yidhaahdo dheh warkaasi bacd culamaai shaaficiya ayaa maray aad baasi loo fogeeyey aad baa loo fogeeyey waxaa la yidhi horta war marka koowaade ninka haddii la yidhi islaanta la joog afar iyo labaatanka saacba ag fadhi lama dhihin soma wuu danaysan karaayo suuqu aadi uu soo danaysanoo dugaankiisu aadi waxbuu iibsanoo wuu bixi karaa sooma marka afar iyo labaatanka saacba dul joog horta wax yidhi ma jiro oo saacadaha oo dhan istiqraaq ku samay meesha ku dhamayso waa mid waa midda labaade waxay keenaysaa nooc fududaysi ah labada maslaxana waa la jamcin karaayo haweentiina inuu la joogo labaatanka daqiiqo shan iyo toban daqiiqo masaajidka u dhow ku tukanahayana inuu soo tukado labadii waajibba waa la jamcin karaa maxaa mid loo cadilaya sidaasaana sawaab ah bal aad buu ra'yigaasi culimmada qaarkood u qariibsadeen alimaamu shaaficina nasan wuxuuba sheegay inuu ruuxa arooska ah jamaacadaas masaajidka ka ta'ahuro inay karaahiye tahay saasuu imaamu shaafici tasriixiyey ibnu daqiiq ilciidna wuxuuba ku tiriyey ra'yigaas fuqahada qaarkoodoo xadgudub sameeya wey ra'yigaas يعني إفراط بعض الفقهاء فقهاء قاركوضو كوكا لحتك مسألة بو كعبري شوكاني با يساقنا بو كعبري قول شنيعة هذا الكنوع عاسة وهذا الآد فرحوة آه مساجك هتجري قريق اسكفريس وجماعة دي ساكة قتك وهذا الشنيع فرح بالإمام شوكاني عليه رحمة الله المهم وحوي إسلامها على حقوق ضد هلا السي صلاة جماعة يا لقتك الرسول ما هو جماعة وكتك هي ورسوا عليهم وعن ام سلمة رضي الله عنها أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم لما قرتي تزوجها أو قرسدي أقام وو نقاد عندها أكتد ثلاثا صدح بكل نقاد وقال وحكا سأوحوري إنه أمر يشاني ليس ما أهان calaa ahliki reerkaaga korkiisa ma ahaanin hawaanun wax liidnaan ah yacni reerkaaga korkiisa isagaa iska wada nebigu sal lla lay slam calaa ahliki reerkaaga iyo ninkaaga korkiisa ma ahaanin oo kala kulmi maysid hawaanun wax liidid iyo hoosu dhigid iyo xaqduudsin ah saas macna yani wax xaq oo lagaa duudsin ma jiro waay wax xaq oo lagaa duudsinayo ma uu jiro in lagu liido oo lagu xaqirana maya xaq aad leedahayna la dayici maayo isagoo kaamilana waad qaadan saasaa laga wada innahu laysa ma ahaanin biki adiga kuguma ahaaninoo dushaada kuma sugnaanin calaa ahliki ninkaaga korkiisana kaagama sugnaanin hawaanun wax yani waxa weeye liidnaan iyo xaqaagoo la duudsiyaa in shi'tii haddaad doonto buu yidhi umusalamoy sabactu waan toddobayn laka adiga waan kuu toddobayn saddex baan hadda marayaa sooma afar kalaan kuugu dariyo toddobaan kaaga dhig haddaad rabto wa in sabactu haddaan toddobeeyo laki adiga haddaan toddobo kaaga dhigana sabactu linisaa'i dumarkayga kalena waanu toddobayna ku talagal saddexdaada haddaad ku ekaato waxaan bilaabayaa qaybintii markaan soo wareegana qaybtaadaad qaadan waxaa kalood heli kartaa toddoba inaan kaaga dhigo afar siyaadaa kuugu daro afar siyaadaa markaan kuugu daro toddobada aan ku siiyeyba waa inaan reerahaygii kale todoba toddoba soo maro oo saddexdeedii xaggey aadee xaqa u lahay saddexdeediina waa buraysaa marka saddexdii xataa ay gooni u lahaan lahayd waxay noqonaysaa wax kama wax kama jiraanoo way buraysaa maxaa buriyey afartan siyaadaday ku darsatay baa saddexdiina meesha ka saartay marka toddoba haddaan kaaga dhigo dumarkaygana toddobaan uga dhig ma ogoshahay waa saas macana ma waxaa wariye muslimun muslim aa muslim wuxuu ziyaadiyey fii riwaaya wuxuu ku siyaadiyey wain shi'ti sallaftu uma durtu haddaad doonto toddobaan kaaga dhig haddaad rabtana saddex baan kaaga dhigi kadibna wareeg baan bilaabi ah, markaasaa waxay tidhi sallif a ah, aduu mayele intii saddexdaydii beri u meesha ka bixi lahayd saddexdayda beri iigu gaabiyo kadibna qaybintii wareegga bilow khiyaarkaasay qaadatay ayib riwaayo kale waxay leedahay dakhala calayha nebigaa usoo galay sal ly slm فلما أراد أن يخرج مركو دمع النبي إنه بحو آه. مركو تصدح دين دور لما يستيقوا دمع إنه بحو ريره كلا آذو أي أخذت بثوبه مرضى يكون لكت آه. وإسكال الله ديس مصر عزيزي مركا ويا مركو النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بك على أهلك هوان آه. وحق ضراء يدود سنة ومصلوة مرنا ريك لكل ميسي منك عقوي معنا مركا زاوحوا لي رسول صلى الله عليه وسلم إن شئت إن شئتي zidtuki waxaasabtuki bihi haddaad rabto waan kuu siyaadin waanse kugula xisaabtami lilbikri sabcun walisayibi alaatu buna sal alay slam gabadha yarna waxay leedahay toddoba haweenta garoobkuna waxay leedahay saddex marka ma kuu siyaadayaa ma ku xisaabtanaa waa mise iga qaadi wa markaasay keenaysa alid soco marka saddexdayduun ii daayo wa kuka saasay macna ayib xadiidkaasi umu salama waxay ahayd abuu salama ka geeriyooday kadibna nabigaa guursaday sal alay wasalam ayadoo garooba ah. oo nabiga xaasaskiisiibay dee ka mid ahay ummahaat lmuminiin ayib haweenayda marka hadduu ninku guursado iyadoo garooba ah iyadoo gabadhana way uga qiyaas qaataane hadda garoob buu xadiis kusaabsanya lakiin gabadhna way uga qiyaas qaataan laba mid waay inay muddadeedii ku gaabsato hadday muddadeedii ku gaabsato muddadaa iyada ah oo gabadhana toddobada ah garoobtana saddexda ah ayadaa khaas u leh dumarkii kalena loo qallayn maayo haddaan muddadii looga badinin waay haddii iyada ridaheeda iyo idankeeda muddadii looga badiyo hal maalimnaba ha ahaatee loogu darana xaqeedii wuu burayaa muddadii hore la siiyey iyo siyaadada loogu darayna dumarkiibaa loo qallayn saasuu xadiidku faa'iideynaya sidaana imaamu nawowi caleyh raxmatullahi wuxuu u tiiriyey in ay qabaan culimada badankood shaafici iyo maalik iyo axmed iyo isxaaq ba qabaan saas wey marka ama inta lagu gooyey ku kaaftoon oo khaasa ku ahaato kadibna qaybta ka qaybgal haddaad tidhahda ilaa wa ilaaba ha la ii siyaadiyana intaadiina waa buraysaa inta laguu sameeyey shan hadday tahay afar hadday tahay toddoba hadday tahayna kulligeed iyadoo idin baa dumarka iyagana lasoo wada mariyo loo wada qallayn adigana markaa waxaad sugaysaa dowrkaaga saas macnaa waa midda kaga keentay umu salama marka inay doorato inay xaqeedii inteedii ku gaabsato waxa inta ka dambeeyana ay ay dumarka la qayb gasho macnaa ayib taasaa laga faaidaysanaya oo xadiisku inoo faa-ideeyey culimadaasana qaba waxaa kaloo muxuu ahaayey ha waxaa kaloo laga faa haweentu in muxuu ahaayey eh, eh, la qalbi dejiyo oo nabiga sallallahu alayhi wasallam markay marada ku dhagtay intuu iska firdhiyay iska wada qaatay yaa uu qanciyay soo marka waa la qanciyaa wax dhib ku soo gaari maayo xaq darro ma jirto waa cadaalad wax xaqaaga waad heli ha khiyaarkan iyo khiyaarkan mid yeel waa iska qanacday soo ma laakiin haddaan taad iska firdhisay iska dhaqaaqo soo xaajadu qudhmi mayso xaajadu waa qudhmaysa dhaqan wanaaggii nebigaa laga qaadanaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaa ay tahay haddana culimmadu waxay ku muransan yihiin qaybinta dumarka in loo qaybiyo habeenada nebiga laazima ku ahay sida ummadiisoo kale mise isaga laazim kuma ahayn waan u tegi doonaa insha allah tacala ayib وعن عائشة رضي الله عنهما أن سودة بنت زمعة سودة بنت زمعة وهبت ويهبيس يومها مالين كذا لعائشة أهبيس سودة بنت زمعة وحي أهيد markii nebiga sal sallallahu alayhi wasallam ay khadiija ka dhimatay waxaa lagu muransan yahay haweenaydiisii labaad ee uu guursaday masawday ahayd mise caaisha ah waxaa loo badaya xagga aqalgalka waxaa ka horeysay sawdaa ka horeysay caaishana qaarkood waxay leeyihiin xagga meherkii guursigay ka horreysay lana caaisha way yaray sooma aqalgalkeedu madiinu ahaaba sawda laakiin maku nebigu kula aqalgalay bay leeyihin sawda marka haweenay weyn bay ahayd oo daweyn marka way duqowday marka dambe marka nabiga sallallahu alayhi wasallam markay aragtay inay duqowday ayay yaani sawdat min wahabat yawmaha maalinkeedii bay hibaysay لعائشة عائشة أهبي سويسي سابينك مالك يضل أحد عائشة كوريجس وكان النبي نبي نوح صلى الله عليه وسلم يقسم من قيبية لعائشة عائشة وحو قيب أسينتري يومها مالك يضل أي قولي ولهيد ويوم سودة يا مالك سودة أي كوريجس leil haweenay baa ku sadaqaysatay sooma habeenkii maayada maalinkeedana gooni buu leeyahay maalin kalena way lahayd lahaydoo muxuu ahay sawda aysiis labadaas leh muttafaqun calayhi bukhari muslim ma soo saaray tayib riwaaya kale waxay sheegaysaa tabtaqi bidalika rida rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam sawda markay caaisha ku wareejinaysa habeenkeeda ama maalinkeeda waxay rabtay nabiga ridihiisa nabigu inuu raalli ka noqdo ayay arinta ku raadinaysay saas weeyaan tayib xadiiu caaisha radiallah canha xadiiu waxaa loo caaisha waxa weeyaan eh, oo sawda inay arrintaa iyada ka tanaasushay ah caaishana ay ku wareejisay xadiis dheer weeyo yani waxaan dhihi lahaa mar wuxuu yimaadaa isagoo eh, dheer oo muxuu ahaayey rasuulku waa ka aqbalay bay leedahay caaisha radiallah canha ayadayna ku soo degtay oo waxay leedahay eh, sawda markay duqowday oy ka baqday inuu nebigu furo sal alla alay wasalam way duqowday way da-awday markaasay istiri nabigu amuu ku furaa markaasay soo jeedisay rasuul ilaahayo hay furin maalinkaygii habeenkaygiina caaishaan kuugu wareejinaya nebigu waa ka aqbalay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas ayaa muxuu ahay xadiisku ku sugan yahay caaisha waxay leedahay weliba waxaan isdhihi jirnay qisadaas nebigii iyo sawdo dhex martay iyo kuwa la midkaabaa waxaa ku soo degtay aayadda qur-aanka وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير آه. hadday haweenaydu ninkeeda ka dareento inuu waxoogaa iska iska sarraysiinahayo uusan rabin inuusan rabin oo ka jeedo oo waxoogaa kahanayo oo si u necbiyahay hadday aragto labadooda midna dhib ka soo gaari maayo inay arrintaa ka heshiiyaan sulxiga iyo heshiiskaana khayr badan oo furitaanka ka khayr badan saas macna sawdu marka sidaas nabi kula heshiis sallallahu alayhi wasallam sidii buuna yeelay habeenkeeda iyo maalinkeeda marka waxaa qaadan jirtay caaisha qaadan jirtay saas macna tayib hadiiska waxa ka faa'iideysanay oo inoo faa'iideynaya oo laga qaadan inay bannaan tahay haweenka la isla qaba midood inay ku wareejiso haweenka kale mid ka mida inay ku wareejiso wixii iyadu ay lahayd ee habeenbariga bariga hamaana hadday midkood siiso culimmada qaarkood waxay leeyihiin ninku inuu raalli ku noqdaa shardi ah ilaa ninku inuu habeenkaa iyada la joogo isagaa xaq leh soo ma isagaa xaq leh ayadu hadday tidhahdo war ha ii imaanin wayba xanaaqsan tahayba war ha ii imaanin mid kaleeto uu necab yahay bay ku wareejisay taas aad bay tiri ma soconaysaa ma soconayso wixii isaga xaq leh ayadu markay soo jeediso isaguna waa inuu raalli ku noqdo markaasay taa ku wareegaysa ama isagoon raalli ku noqonin maya waxay ka doonayaan culimmadu hadday tidhaahdo war adaan kugu wareejiyo ku siiyey midaad rabto adigu ku wareejiso ayadu mid gooniyo kuma wareejininba laakiin isagay gacanta u gelisa laba raayi bay qaabano qaarna waxay leeyihiin asagaa tuu doono khaas kaga dhiganoo ku wareejisan qaarna waxay leeyihiin haddiiba isaga gacanta loo soo geliyey way dhacaysaayoo meeshay ka baxaysaa dumarka mid uu ku wareejin karana ma jirto maxaa yeele xaqdarro uu isagu sameeyey bay markaa noqon bay leeyihin macana hadii dood noocaasa ayaa culimada dhex maraysa macana ayib وعن عروة رضي الله عنه قال وحيري قالت عائشة عائشة وحيتري يا ابن أختي ولا, ولا شيء ويل كيديو إلا العروة وحا بش عروة بن الزبير أسماء بش صما caaishaias waa marka walaalay ahay habar yar bay u ahay yabna yabna ukhtii walaashay wiilkeediio kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam laa yufadilu mid aan dheeraad siinin bacdanaa qaarkana calaa bacdin qaarka kale korkiisa muusan dheeraad ka siin jirin fi qaybinta dhexdeeda cid uu cid ka fadili jiray ama dheeraad siin jiray naguma jirto min mugtihi nagaantii nagaadidiisa cindanaa agtanada uu nagiya joogidda agtanada uu joogay uu ku nagaanayo cid uu siyaado siin jiray ma jirto wa kaana waxaa ahaa qalla yowmun maalin inuu yaryahay ilaa walxaal huwa nebigu yatuufu waxa wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa qalla yowmun maalin inuu yaryahay maalin yani qalla inuu yaryahay yowmun maalin ilaa walxaal huwa nebigu yatuufu uu wareegayo calinaa korkanagu uu ku wareegayo mooyaane jamiican dhammaantanna fayadnuu markaasuu dhowaanayaa min kulli imra'atin haweenay kastuu ku soo dhowaanayaa oo u tegaya min hayri masiisin isagoon u galmoonin min hayri masiisin isagoon u galmoonin xataa yabluqa ilaa uu gaadho allatii midda huwa isaga isagu yowmuhaa maalinkeedii u yahay midda uu maalinkeeda yahay oo iyada la joogo ilaa uu ka gaadho ayuu saa usoo wareegi jiray fa yabiitu markaasuu baryi jiray cindahaa agteedu baryi jiray روح وري احمد احمد باوري وابو داود باوري واللفظ له ابو داود لفظا اسكله وصححه الحاكم بصحيحه ذهبي با كوافقي شيخ الباني بصحيحيه مال كلنا كتحسيني ان عبد الهادي بيسونا في المحرر وحليها اسناده جيد حديث كان واسغين ولمسلم وحا وسنا عن عائشه رضي الله عنها قالت وحي تري كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرتي صلى اوتكدو العصر عصر كمركو تكدو دار مد وريغا ايوها calaa nisaa'ihi dumarkiisa korkooda uu kusoo wareegi jiray oo soo booqan jiro soo mari jiray uma kadibna yadnuu wuu dhowaan jiray minhunna xaggoodu usoo dhowaan jiray waa kasoo agdhowaan jiray waa la fadhiisan jira wahaakada sidaas weyaan yani alxadiia akmil alxadiia w xadiiska dhammaystiro dhammaystirkiisu muxuu yahay dhammaystirkiisu waxa weeyaan yani min hayri masiisin xataa yabluqa alatii huwa yawmuha fayabiitu cindaha saas maana yani siduu u socdo u socdo midii habeenkeeda uu lahaa marka gaaraya halkaas habeenkii barayay xadiiskaasina sahih muslim buu yaala dawa xadiis sugan macna bal imaam bukhari alayhi rahmatullahi baa isaguna wariyo oo isaguna la wariyay oo sida muslim kaliya soo saaray ee bukhari la wariyay lafdiguna waxa weeyaan nabigu kaana yuhibbu al-halwa wal 'asal hayalaha macmaaniya malabku jeclaa فكان إذا صلى ساسو معنا عصر كمركو تكذنا تمركيسو سوى لمري تشري تفضل xadiidka <clears throat> riwaayadiisa hore oo axmed iyo abu daawuud iyo ay soo saareen siyadu wataayoo qisadii sawda iyo nebiga dhex martay ayaa la socota iyo aayaddii kusoo degtaye wain imraatun khaafat min bacdiha hadda aan sheegayno macnaha siyadaas wataa xadiistaa waxaa laga faa'iidaysanayaa in aan cadaalad ha loo sameeyo dumarka haddii la yidhi macnaheedu inuusan ahayn dumarkii kale lama soo mari karo xaafadihii kale looma tegi karo xilligay tani leedahay bimacnaa waxaa laga wadaa un habeenbariga bariga amaa muxuu ahaayey soo maritaanka xaafadaha kale iyo dumarka kaleeto u tegitaankooda iyo wax dhiba male cadaaladiina kama hor imaanayso xaaraamna ma aha macnaha laakiin min hayri masiisin baa shardi ah min hayri masiisin isagoon u galmoonin kuwii kale laanna xilligaasi midbaa iskale ayb xadiiskan wuxuu faa'iideynayaa nebigu inuusan dumarkiisa waxba u kala badin jirin xagga wixii uu kari karo waana masalo khilaaf ku jira saan horeyba usoo sheeganoo nebiga sidiisa waajib ma ku ahay inuu dumarka cadaalad u sameeyo bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen isaga unbaa dadaalahayay mooye laazim kuma ahayn ummaddiisa laazim bay ku tahay laakiin isaga waajib kuma ahayn waxayna u daliishadeen aayadda qur-aanka ee fii suurati alaxzaab turji man tashaau minhunna wa tu'wi ilayka man tashaa yani waxa middaad midaad dib dhigi middaad doontana waad soo dhaweysa midii aad dalbatood kuwaad fogaysay kamida dambi ka midana dembi kaasoo soo gaari maayo aayaddaasay dulsheen laba sabab bay u sheegaan culimada tafsiirka khaasatan caaishata fi saxiix albukhaari aayaddaa iyada ah mid waxay leedahay caaisha waxay ka masayri jirtay dumarka nebiga isu soo hibeeya oo waxay dhihi jirtay alaa tastaxyi almar'atu an tacrida nafsaha bikayri sadaaq war haweenmiyaynan haweentu ka xishoonaynin inay nafteeda nin u soo bandhigto ayadoona haddana meher qaadanayn war ninyo iska kay qaado soo wax laga xishooda maaha yacni waxay ka masayrsan tahay dumarka nebiga isu soo bandhigahay ee meesha soo gala war waxaas waa wax laga xishooday leeda ayib markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey bay tiri aayaddan dumarkii isu soo bandhigahay nebiga sal ly slm caaisha ka masayraysay shacnigooday kusoo degtayoo waxaa timid turjii man tashaau minhunna middaad doontood dumarkaa isu soo kaa bandhigahayaa taad doonto waad iska dibdhigiyo waad diidi wa tuwi ilayka man tashaau taad doontana waad doorana waad guursan aayaddu marka maxay ku saabsan tahay dumarkii isu soo bandhigahaya na guursa lahaa bay ku saabsan tahay sidaa marka la yidhaha عائشة عن في صحيح البخاري وهي أثر كايسا معنا عائشة الحسبين مركلة في صحيح البخاري وحافظها من حديث عائشة وحي تري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية آيادا هذا الأخرين مركز صدق تكذب نبي قدومر كي سميدا مالين قال أم هذين قال إذا بويدي سنشر إذا بويدي سنشر مركز صدق تكذب ترجي من تشاء منهن وتؤ إليك من تشاء كذب قدومر كيس إذا ويدي سنشر ayib wuxuu leeyahy raawiga xadiis ka warinaya waxaan ku idhi buuhi oo adiga markuu nebigu ku yidhaahdo ifasaxoo maanta iska kaydaa maxaad samayn jirtay baan ku idhi buui caaisha haddaad maxaad yeeli jirtay nebigu ma fasixi jirtay markaasa waxay tidhi kuntu aquulu in kaana dalika ilaya fainii laa uriidu ya rasuula allah an unsira calayka axada rasuulillah hadday talada aniga ila taalloon go-aan kaleeya cid aan iska kaasiinahayo ma jirtaan jirdhihi cid intaan iska dooro aan iska kaasiinahayo ma jirto waa idla joogi saasaan dhihi jiray caaisha radiallahu canha ayib aayadda asarka dambe oo isla caaishana muxuu tilmaamaya wuxuu tilmaamaya aayaddu inay ku saabsan tahay xaasaskii nebiga iyo qaybintuu nebigu u qaybin jiray oo miduu doonona uu dibdhigo wakhtigeedii baa soo galay uu iska dibdhigi karaa miduu doono oo badelkeedu soo gashan karaa inay dumarkii iyo qaybintooda ku saabsan tahayna asarkaasi caaisha ayaa laga fahmayaa marka labadaba sida ibnu jarir tabari uu rajaxay imaam mufassiriin ibnu kasiirna uu aad u wanaagsaday isaguna rajaxay wuxuu leeyahay aayadu labada way ku saabsan jaxmaysa oo xoog badanaysa inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ayna waajib ku ahayn qaybintu laakiin isagoo ina waajib ku ahayn haddana inuu dadaali jiray sidaas laga qaadanayaa markii la yidhahdo aayaddu waxay ku saabsan tahay qaybintii iyo dumarkii nabiga sal lla wasalam saas macna wacan caaisha radiallahu canha ana rasuula llahi sal lay waslam rasuulku kaana wuxuu ahaa yas'alu mid weydiiya fii maradihi xanuunkiisi dhexdiisa alladii xanuunkaasoo maata uu ku dhintay fiihi dhexdiisa xanuunkuu ku geeriyooday dhexdiisa wuxuu nebigu weydiin jiray dumarkiisa ayna xaggee baan anigu ahaaday hadan berri war berri gurigee baan ahay yuriidu wuxuu doonayaa yowma caaishata maalinkii caaishuu doonaya war barri xaggee baan ahay yacni waxa wuu xanuunsanayaa waa la qaadayaa habeenba gurigii uu lahaa baa la geynaya oo qaybahayd haweentii u marka markaan in markaa la wareejinayo intaa wuxuu leeyahay warbarri nabiga waxay u idmeen aswaaju xaasaskiisii baa u idmay yakuunu inuu ahaado xayu meel alla meeshii shaa uu doono rasuul maadaama aada xanuunsanayso guri alla gurigaad rabto tag meeshaha lagugu baxnaaniyo fa kaana markaa wuxuu ahaaday nebigu sal lay slam fii beyti caaishata caaisha gurigeeduu markaa ahaaday buhaari muslim baa soo saaray bukhaari wuxuu leeyahay oo uu soo saaray xadiis dhahaya xanuunku markuu nebigu bilaabay xilliga uu bilaabay guriga maymuuno ayuu markaa joogay kadibna wuxuu bilaabay isagoo xanuunsanaya in la wareejiyo habeenba guriga la geeyo haweenta habeenkaa iska leh markaasuu nebigu sal alay waslam wuxuu ka codsaday dumarkiisa innii laa astatiicu an aduura buyuutakunna ma kari karo guryihiinna inaan ku wareego oo waan cuslaaday oo waan xanuunsanayaa fa in shi'tunna adintunna lii haddaad rabtaan waad ii idmaysaanoo guryaha mid ka mida aan iska joogo ha laygu baxnaaniyo adinna lahu markaasay nebiga u idmeen sal lay wasalam markay u idmeen kadib buu guriga caaisha nebigu joogay guriga caaishuu ku geeriyooday waliba isagoo nebiga caaisho ku tiirsan oo madaxiisu meesha laabtaa uu ka saaraya oo iyadu ay saa u hayso bay naftu ka baxday nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas wey macna xadiidka waxaa laga faa'iidaysan waan xanuunsanahayaa xaqii qaybinta ee dumarka ma ridayso waan jiranahayoo guriganaan iska joogi oo damaba wareegi karo kaa saari mayso waa jirantahay sooma baabuur ha lagu qaado habeenba guri ha lagu geeyo ma soconays wayna ka ahayn sooma sidaa nebigu sameeyey oo kale waxaad samaysaa intaad iyaga saamixid weydiisato ha ku idmeen oo ha ku yidhaahdeen gurigaa doonto iska joog intaad ka caafimaadayso ama fasax hel ama wareeg wax ka dhexday male laakiin waan jirana in adagu isu cudurdaarto oo meeluu iska fadhiisato aad rabtay aad iskala seexato wax soconaya maaha ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiiska laga faaideysan xadiiskii hore laga faideysan wa canha caaisha waxaa laga warinaya radi allahu canha qaalad waxay tidhi dadaalka nabigaa laga qaadan sal lla slam iyo siduu u dadaali jiray oo fii kulli alaxwaal dumarkiisa inuu cadaalad u sameeyo uu ugu dadaali jiray sal lay slam wa canha caaisha waxaa laga warin qaalad inay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii araada uu doono safaran safar markuu doono aqraca mid qori tuuru ahaa bayna nisaa'ihi dumarkiisa dhexdoodu u qori tuuri jiray fa ayatuhunna toodii kharaja uu soo baxo sahmuhaa qorigeedu uu soo baxo saamigeedu uu nasiibkeeda hesha kharaja way bixi jirtay kharaja wuu bixi jiray nebigu biha iyaduu la bixi jiray macahu la jirankiisa muttafaqun alayhi bukhaari muslim baa soo saaray ayib wuxuu noo faa'iideyn xaaladda aad rabto inaad safarto haddaad dumarkaagii ka wada tegayso tegaysood safrayso ahlan wasahla labada allah kugu keeno haddiise aad ka maarmi weyda inaad dumarkaaga qaar ka mida kaxaysato ma adaad taa doonto dooranoo khiyaarkaaga leh mise taa lafteedu cadaalad bay u baahanta halkaa lafteedu cadaalad bay u baahanta ma adaa fudud oo weli dhalina ina keen ma soconayso ah, adigaa fudude ina keen socon mayso oo tan cuslaatay lafteeda adaa cusleeyey soomayna fududay ya sax maa waa inaad u qori tuurto midda qorigeedu soo baxana ay ku raacdo oon ka ahayn soo maaha ka wada tag sidaasuu xadiidku faa'iideynayaa waana sida cadaaladdu ku jirtaba ayib inay qurcadaasi iyo qorituurkaasi waajib yahay qoorta uu ninku safrayo oo uusan isagoon u qori tuurin uusan miduu doono kaxaysan karaynin ayaa waxaa ku tegey alimaamu shaafici caleyh raxmatullah kadibna hadday qorciyo qori u soo saaro midda qorigu soo saarayee sidaa ku raacday muddada ay la maqan tahay markuu soo noqdo kuwii kale ma u qallaynaya maya nasiibkeeday ku hesha heshay sooma ile qorituur baa loo sameeyeyo tanaa nasiibkeedu soo baxeen kuwii kale muddadii la maqnaa loo qallayn maayo marka sidaadii loo yimaadaba qismadu si siban bay u bilaabanaysa sidaasa raajixa laakiin waa oo sideedbu qorituurka xanafiyada iyo maalikiyada iyo ma qabaan shaaficiyada iyo xanaabiliyada qabaan qorituurkana sidiisaba meelo badan buu shareecada kaga sugan yahay oo xuquuq dadku u siman yihiin si kalena loo kala saari waayo loo kala siin waayey baa qorituurka lagu kala siiyaa waana qaab qismo oo shareecadu ay taqriirisay akthar min mawdicna nabiga waa kaga sugan tahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas wey macana madhabka shaaficiyadii xanaabilada ayaa marka xoog badan oo sidaas weeye ayib وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه يعني قليها ديدان وحنفيدي مالكيدي waxay leeyihiin een waxay leeyihiin dumarka qaar baa safarka ninka inay raacaan kuwa kale kaga manaafacaad badan qaar baa inay hadhaan oo guriga joogaan oo ilmaha sii hayaan ku manaafacaad badan haddii ilaa wa ilaaba la yidhahdo qorituur tii aan inay safartaba manaafacaadkiisa iyo dantiisu ku jirin baa soo bixi karta tii la rabay inay joogto oo sii joogto maslaxad iyo dantu ku jirta baa layaaba qorigu inuu soo saaro ninkii inuu darar galaa dhici karays iyo dhib marka dee dhibna shareecadu ma ogola warkaasoo dhan waxaa la yidhi xadiis baa diiday agoobay warwadaad hadduu warwareejiyo nasku baa kala tuuri soo ma nebi baa qurca sameeyey takhsiisna ma ahe afcaashiisiiyo wuxuu samaynayo ummaddu u jidaynayaa asaga haddii laga doodsan yahay ma waajib bay ku ahayse waajib kuma isagoo lagu doodsan yahay haddana hadduu qori tuur samayn jiray innagoy waajib inugu tahay in layna fasaxay ma dhici kartaa leehi sidaas daraaddeed ama qorituur adiga wixii kuu soo baxaya ha kuu soo baxe ama haddii kale ka wadata warku intaas ku idili وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كل لا يجلد يسن شيرلين ويسن كرباش أحدكم متكين امرأته حاسكي سيسن كرباش جلد العبد أدونك سيد الله كرباش وكله رواه وري البخاري والبخاري ووري دمرك إلى لقراعين أيو حديثك الشيء يوحو الريبة يا إل دمرك لقراعه زياد وطاء وتتم وطايعه ثم يجامعها في آخر اليوم intaad haweentaada u karbaashto sidii addoonoo kale inaad haddana maalinta gelinkeeda dambiyo fiidkii aad wax ka soo raadsato caqligaa diiday xoogaa caqliga saliimka ah leanna haweenta aad doonayso inaad la seexatood qalbigeeda hesho oo muxuu ahaayey ay kugu soo dhowaato ood heshato oo markaad xanaaqsan tahay baa wax la reebtaa laakiin haddaad tunto hadda berri gobashaad wax usoo raadsan doontaa xoogaasoo islama yaabanid marka waa la isla yaabaa taasuu xadiisku tilmaamaya macna waan ka soo hadalnayo qur-aankuna xaaladda nushuusku ay jirtay haweentu ay ninka ku kacsan tahay oy ku amar diidan tahay oy naashiiso tahay in la garaaci karo qur-aanku waa sheegay ah, xaaladaasuu ku qayday axaadiista qaarkoodna qaar baa nahyiga itlaaqay oo lama dumarka ha garaacina waan soo sheegnay axaadiistan nahyigana ayagana waxaa lagu qaydayaa xaaladda nushuus ku dhaco marka nusuusta qur-aanka iyo sunnada laysu geeyo goorta dumar garaacistooda la ogol yahay waa goorta nushuus uu dhaco haweentu ay ka baxdo xuduuddii dumarnimo oo ay ninka ku kacday ku amar diiddo marka isaga ah baa qeydkaasuu leeyahy waxaa kaloo ku xidhan saan soo sheegnayba xaaladda iyadoo garaacista la ogolaadayna haddana waxaa ku xidhan darban hayru mubarix waa inay tahay garaacis aan dhib iyo dhaawac geysanaynin wakaan soo sheegnayoo marada faraqeeda iyo fastiletiga iyo waxbay wadaadadu sheegaan laakiin nabigu wuxuu yihi darban hayru mubarix mid aan muxuu ahay dhibgaysanaynin dhaawacayn jidhka aan bararinaynin ayib waa qeyd kale qaydka saddexaad ee garaacistu ay ku banaanaanayso waxa weeye waa inay garaacistu keenayso maslaxadii la rabay oo ay haweentii soo celinayso gurigiina hagaajinayso hadday madarra ka ratimayso addararu yudfac waidaa xasala yuzaal shareecada qaacidada taas wa dhibka waa laga hortagaa hadduu dhacana waa la zuuliyaa hadduu dararka iyo mafsadadu haalib tahay garaacistu xaaraan bay noqonaysa leanna waa daawo daawana haddaynan loo badinaynin inay caafimaad keenayso cudur keenayso ma la isticmaalaa may lama isticmaalo saas way macnaa yani waxay taasi marka ku xidhan tahay biikhtilaafi alazminati waalamkinati waalaxwaal meelaha qaarkood iyo dhaqamada qaarkood iyo deegaamada qaarkood iyo dumarka qaarkood ashkhaas ahaan darbigu marbuu manaafacaad keenaa meelaha qaarkood iyo dumarka qaarkood iyo bii-aadka qaarkood iyo asminada qaarkoodna wuxuu keenaa darbigu darar maxdiyuu keenaa ninka hadda waddan reer galbeed naag ku qaba oo garaaca ka waraba yidhahda waa edbinahaya walle balaayada ka raacda inuu yaabi soma wax inay ku hagaag ku halaabaan mooy waxba ku hagaagi maayaan waxay ku xidhan tahay haweentaada markaad fiirisay dhaqankeeda iyo dabeecaddeeda haween baa cabsidu wax ku leh soma tubaaba haddii aad wax yar saa u tahabsiisaba gurigoo burburi dumarkii kala duwan zamanku kala duwan meeluhu kala duwan taasaa marka qiimayn u baahan wax laazimoo sharcigana meehe waa daawo loogu talagalay in meesheedii iyo xilligeedii iyo la isticmaalo meelayna munaasib ku ahayn inaan loo isticmaalin sidaa marka in loo fahmo masaarka lagu fahmo nusuusta marka la ururiyo ayaa laga maarmaan ah hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu wa cala ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi